الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد markaynu ka hadlaynay ilmuhu inuu raaco hooyadii inuu ka raacayo xagga xornimada ama xagga addoonnimada bacduulikhwa waxay ishkaal soo arooriyeen sawta xadiidka ku soo aroortay waa an talida alamatu rabbataha marka addoonnimu ka raacaya maxaa loo odhanaya taa jawaabteedu waxay tahay baabka aynu hadda ka hadlaynaa waxay ku saabsan tahay waa xagga guurka waa ilmihii ku yimi guur gabadhan addoonta alla ah guursaday waa ilmo ku yimi baabka xadiidkaasi ku saabsanaana waxay ahayd waa ummahaatu lawlaadkii oo waa dumarkii addoommada ahaa ee laga ilmo dhashanayay marka labada baab waa kala duwan yihiin midna baabkeedu waa milkulyamiin midna baabkeedu waa zawaaj hadduu ninku addoontiisa ugu tago milkulyamiin oo ay ilma u dhasho ilmaha lama odhanaayo waxaa la raacinayaa hooyada ayaa addoonnimo laga raacinaya la odhan maayo waayo cidda dee addoontan lihi waa ninkan ka ilma dhashanaya ee milkulyamiinka ugu tegaya ayaa leh mana suuragal ahaa in la yidhaahdo waalidku ubadkiisa waa addoonsan karaa ile marka la leeyahay addoonnimaa laga raacinayaa attaabicu taabic macnaheedu wuxuu noqonayaa ilmahani wuxuu addoon u noqonayaa cidda hooyadu addoon u ahayd hooyadanna addoon u ahayd addoon waxay u ahayd ninkan ka ilma dhashanaya ee milkulyamiinka ugu tegaya kaasay addoon u ahayd dee ubadkiisii ma suuragal aha in la yidhahdo uu addoonsanaya marka baabka milkulyamiinka markay ku saabsan tahay ubadku addoommo ma noqonayaan abadan yacni waxay noqonayaan qaar xora bay noqonayaan hooyadood addoonba ha ahaatee laakiin baabu zawaaj markay ku saabsantahay mas'alada halkan lagaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay guurka shareecaduna waxaynu ogsoonnahay in la adkeeyey gabadha addoontaa guurka la guursanaayo waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat oo shuruud baa lagu xidhay markuu ninku guursanaayo gabadh addoona kow waxaa u shartiya xoolo gabadh xora uu ku guursado inaanu helaynin shardiga labaad waxaa u shardiya waa inuu naftiisa zine uga baqaa dalika liman khashiya alcanata minkum labadaas shardiba waa inay yaalliin labada shardi haddii midkood la waayo ama labadaba la waayaa inuu addoon guursadaa uma bannaana waxaanu ugu bannaanayn waa si aan ubadku addoommo u noqon ninkii haddaba iyadoo labadii shardiba ay yaalliin ayuu wuxuu doonay gabadh leeyahay oo addoon u ah inuu guursaduu doona ninkii buu ka doonayaa fankixuuhunna biidni ahlihin wuxuu odhanayaa addoontaada ii guuri dabeed addoontii waa u guurinayaa waa addoon mu'minad ah fa mimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat waxay yidhaahdaan markaa culammada bacdigood laba naqsi isma raacaan iyadoo addoona haddana inay kitaabiyad noqotaa oo naqsun calaa naqsin ay noqotaa taas iyadaa in lagu guursadaa ma bannaana waa ra'yi culammada qaar ku tageen waxaanay ka qaateen sifada ah almu'minaat fa mima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat hadday xor ahaan lahayd oo ay kitaabiya tahay guurkeedu waa bannaanaan lahaa ayna tahay mid dhowrsoon oo zine ka dhowrsoon waa bannaantahy in la guursadaa laakiin markay addoon noqotay haddana inay kitaabiyadu noqoto mu'minad noqon weydaa bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin gurkeedu markaa taa ma bannaano oo mafhuumulwasfiga bay ku baxaysaa waxa baxday haddaynay mu'minaad ahayn iyada inaad gursataan uma bannaanay macnu noqonaya maxaa taa loo diiday laba naqsibaa inay israacaan la diidaya oo ay geesna addoon ka noqoto geesta labaadna ay ka noqoto kitaabiya oo ay mu'minad noqon weydo bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen mafhuum lagama qaadanayo wasfiga almu'minaat ah waayo sifadaas waxay soo baxday kharajat makhraj alghaalib qaacidaduna waxay tahay sifadu hadday soo baxdo makhraj alghaalib ma yeelato mafhuum mukhaalafo lagama qaato calaa kulli xaal mas'alada khusuuskeeda culammadu isku hayaan iyada inoo odhan ninkii muslimka ahaa waa awoodi kari waayey gabadh xora inuu guursado xoole uu ku guursado ma haysto laba naftiisii siina uga baqay addoonnin leeyahay ayuu ka doona uu yidhi addoontaada ii guuri addoontaasina waaba addoon mu'minada wuu guuriyey markaa uu guuriyey laga bilaabo ninkii dib dambe milkulyamiin uguma tegi karo oo gabadhi laba nin kama dhaxayn karto sinaba waa ka ninka kale u guuriyey haddaba markaa uu ninka kale u guuriyey ubadku yaday raacayaan oo waxay ka raacayaan xagga addoonnimada ninkii addoontaa lahaa ayaa ubadkaaguna markaa addoommo u noqonaya oo maadaama uu hooyadood leeyahay ubadkaagana waa yeelanaya ta ay ka warramayaan culammadu taas weeye sababta loo adkaynayo in addoommaha ama dumarka addoommada in la guursado sababta loo adkaynayaana waxay tahay waa si aan ubadku addoommo u noqon taas iyadaa baa loo adkaynaya marka mas'aladani noocaasay ku saabsan tahay marka xadiidkaa kale tuu sheegayo ummahaatu ulawlaad bay ku saabsan tahay waa laba baaboo kala duwan qaala almusannif raximah ullah alqaacidatu alhaalisatu waalhalaasuun tanna waa qaacidadii saddex iyo soddonaad ee ka a qawaacidda alqawaacid walusuul jaamica ida tasaaxamat almasaalixu qudima alaclaa minha marka iscidhiidhido oo ay iscaariddo iska hor timaaddo maslaxooyinku waxaa la hormarinayaa ka maslaxada badan baa la hormarinaya ee maslaxadiisu ay sarrayso fa yuqadamu alwaajibu cala almustaxab waxaa la hormarinayaa waajibkaa laga hormarinayaa cala almustaxabi sunnaha laga horumarinayo oo marka waajib iyo sunna iscaaridaan oo in la wada sameeyaa aynay suurto gelaynin waajibkaa lala imanayaa si dembi looga badbaado waaraajixu maslaxatan cala almarjuuxi waxaa la hormarinayaa ka miisaanka leh ee culus xagga maslaxada cala almarjuuxi ka laga miisaanka badan yahay baa laga hormarinaya waidaa tasaaxamat almafaasidu markay mafsadooyinku iscaaridaan oo iska hor yimaadaan oo waxyaalihii dhibaatooyinka ahaa ee mafsadadu ku jirtay in la wada baajiyaa aynay suuragal ahayn oo kollayba wax ka mida inay xasilaan ay noqonayso waddurra ilaa ficli axadiha loona dhib galo oo dantu ay keensato mid ka mida in la sameeyo qudima alakhafu minha waxaa la hormarinayaa ka markaa sahlan xagga mafsadada waxaana laga tegayaa ka mafsadadiisu weynaansha badan tahay ama culus tahay qaacidada halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay masaalixda iyo mafaasidda iyo markay iscaaridaan sida loo kala qadimaa sideedaba shareecadu masaalixda waa sugtaa wayna farabadisaa mafaasiddana waa daafacdaa waana yaraysaa mafsadada marka hore waa la daafacaa haddii mafsadadii markaa la daafici kari waayo la baajin kari waayo cala alaqali in la yareeyo mafsadada waa matlab sharci ah shareecadana shawaahid iyo adilo loogu hayo qaacidadii kitaabka ugu horraysayna waa ku soo marray inay shareecadu ku dhisan tahay yacni jalbu lmasaalix iyo dafcu lmafaasid oo waxaynu qaacidada koowaad ku soo marray alshaaricu laa ya'muru ila bima maslaxatuhu khaalisatu aw raajixa walaa yanha ila cama mafsadatuhu khaalisatu aw raajixa qaacidadaasina waa qaacidada qawaacidda ugu caamsanayd waayo culamada qaarkood waxay dhahaan qawaacidda kaleba iyaday soo gudagelayaan marka waa qaacida caama sheikhuna waa ka inoo soo sharxay in shareecadoo dhan qaacidadani caam ku tahay oo ay camimayso oo axkaamteeda wax ka baxaya aynay jirin ee nooc kasta oo axkaamta shareecada ka mida ama usuul ha ku tacalluqaan oo ha ku saabsanaadaan ama furuuc ha ku saabsanaadaane qaacidada waa ku guda jiraan haddaba masaalixdii waxa mashruuca in lala wada yimaado hadday sunno tahayna sunnihii lala yimaado hadday waajib tahayna waajibka lala yimaado waajibaadkana la wada xasiliyo lala wada yimaado oo lama odhanaayo waajibkan ka tag si aad waajibkan u samayso iyadoo aad labadaba samayn karto ee waxaa la odhanayaa mar haddaad labadaba la iman karto labadaba la kaalay saasaa la odhanaya haddaba marka tasaaxum ka dhaco oo masaalixdaasi ay iscaaridaan wakhtigiibay isku cidhiidhiyeen oo labadii maslixo labadaba in lala wada yimaada ma suuragal aha inaad kaa la timaaddo ama kaa la timaaddo ayay noqonaysa ee mar keliya labada lama wada iman kartid haddii tacaarudkaasi u yimaado aan la wada xasilin karaynin wakhtigiina isku cidhiidhiyaan ka miisaanka badan ee maslaxada badan ayaa lala imanayaa kii kalena waa laga tegayaa tusaale ahaan waxaa iscaariday waajib iyo sunne labadii inaad la wada timaadaana ma suuro gelayso waxay noqonaysaa in la yidhaahdo waajibka la kaalay oo sunnaha ka tag mar haddaan labadii wada xasilin karayn sunnahana ka tag waajibkana la kaalay si aad dembiga uga badbaado waayo sunno haddii laga tago oo ruuxu wahsad uu ka wahsanayo uga tago dee kuma dembaabayo laakiin waajib hadduu ka tago wuxuu noqonayaa aasim oo waa dembaabaya marka mid tegista laga tegaayo dembi ka imanaayo iyo mid tegista laga tegaayo aan dembi ka imanayn labada kee in la furiyaa maslaxo badan ka tegista laga tago dembigu ka imanaayo si dembigii looga badbaado in isaga la fuliyo isaga lala yimaada ka maslaxo badan in sunno lala yimaado marka xaaladda waxaa la qadimaya waajibka ayaa la qadimaya sunnahana waa laga tegaya waana tay culamadu odhan jireen man shaqalahu alfardu can innafli fa huwa macduur xaafid ibnu xajar alcasqalaanina fatxulbaariga waa ku soo qaataa qaacidadaas ruuxuu faralku ka mashquuliyo sunnaha kaasi wuxuu noqonayaa mid loo cuduray oo cudurdaar haysta ayuu noqonaya waayo faral buu ku mashquula faral ayuu ku mashquula waxaa soo gelaya xilligii salaaddii oo kaleaba cidhiidhi ah waxaa ka hadhay wakhtigii salaadda subax qadar laba ragcadood la tukadaa ka hadhay ninkana salaaddii ma tukan salaaddii subax ma tukan hadduu sunnihii la yimaado ku mashquulo waxaa ka dhalanaysa faralkii in wakhtigiisii baxo wakhtigi waa mudayaq amaba wax ka mida wakhtigii faralku inuu baxo hadduuba wax ka gaadho salaaddii qayb ka mida faralka ahayd baa waxay ku dhacaysaa khaarija alwaqti waxay u taagan tahay ma sunnuhu tukadaa awalan faralka ama wakhtigu ha ka baxo ama iyaanu ka bixina mise faralkuu tukanaya maya xaalka caynkaasa waa inuu faralka tukadaa weeye waayo faralka ayaa ka maslaxo badan oo ka raajaxsan sunnaha marka mar hadday labada mid ku taagan tahay faralka la kaaday waxaa la mid a ruux baa wuxuu hayaa in yar oo kharasha reerkiina masaarif kale uma haya intaa mooyaane qof miskiina oo baahan ayuu arkay waxay u taagantahay intan yar inuu masruufkii reerkiisa ku beego wax qaybsamaya mar haddaanu ahayn yo inuu miskiinkan u dhiibo ayahumaa yuqadim labada keebuu hormarinaya wuxuu hormarinayaa ka nafaqadiisu waajibka ku tahay ayuu hormarinaya oo waa inuu markaa masruufkii reerkiisa ka fudh yeelaa waayo kaasi cayntiisuu ku waajibay oo nafaqadaasi waa mid isaga cayntiisa saaran laakiin miskiinkan caawintiisa dadku ula siman yihin oo mid isaga cayntiisa waajib ku ah ma aha mar hadday dadkii kaleba arkayaan inuu baahan yahay dee waxa weeye isaga khusuuskiisa kuma tacayunin marka waa inu waajibka hormariya qaacidada markay culammadu sheegayaan adillo badan bay u deliishadaan waxay u deliishadeen qowlahu tacaala ina haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur'aankani wuxuu ku hanuuninayaa dadka sida toosnaanta iyo wanaagga badan buu ku hanuuninaya wuxuu kaloo ilaahay yidhi واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا راعة أحسن ما أنزل إليكم كي ليدين سودتشي كأقونا قبضا راعة من ربكم حق ربكين ليدين كسودتشي واجب يصننا وحوناك بضا واجبك لبدي واجب مركي تعارضان وإن لو وضا السمياء إن السورتق لينين أي وقت لبضا مد إن لقو السمياء أي نقنيس كمصلحة بضا أي وناك بضا وعي كانوا كدل الشدين هذا الكو الله أو يليه aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana marka waxba waxay ka wanaagga badan yihiin waa in la raacaa oo sharciga waxaa laynoogu sheegay shayba shaygu ka wanaagga badan yahay waa in lala yimaadaa markaynay suuragal ahayn in lala wada yimaado baabkan waxyaalaha soo gelaaya waxaa ka mid a labadii waajib markay tacaarudaan siday u kala waajibnimo badan yihiin ama u kala adag yihiin baa loo kala qadimaya loo kala hormarinaya masalan gabadhii waalidadeed inay u samafashaa oo ateecdaa waa waajib ninkeeda inay ateecdaana waa waajib laakiin marka taacada aabbaheed iyo hooyadeed ay ateecayso iyo taacada ninkeeda ay ateecaysa ay iscaaridaan oo iska hor yimaadaan oo waxa waalidadeed amrayaan iyo waxa ninkeedu amrayaa labadaasi iskhilaafaan oo in labadiiba la wada raalligeliyaa aynay suuragal ahayn keebay hormarinaysaa waxay hormarinaysaa taacada ninkeeday ka hormarinaysaa taacada waalidadeed waayo isagaa ku xaqnimo weyn gabadhii nin leh ninkeeda inay ateecdaa kaga waajibnimo badan inay waalidadeed ateecdo saas aawadeed bay adilada ku soo aroortay markay xataa qabanayso aabbaheediiy hooyadeed waa inay ninkeeda idan ka qaadataa waa in idan iyo oggolaansho ay ka qaadataa waxaanay ku saabsantahay xaaladdaasi waa marka labada la kulmin waayo labada la kulmin kari waayay ku saabsantahay xaaladdaas waayo markaasaa tacaarud jiraa laakiin haddii kale waa inay qolo walba raalli gelisaa oo waalidadeedna ay raalli gelisaa oo ay ateecdaa ninkeedana ay ateecdaa laakiin markay tacaarudaan oo labadii taaca iska hor timaado oo aan la kulmin karaynin yacni ka ku waajibnimada badan waynay hormarisaa baabka waxyaalaha kale la sii xidhiidhaaya ama soo gudagelaya waxaa ka mid a haddii labadii waajib markaa midna yahay fardu cayn midna yahay fardu kifaayi waxaa la hormarinayaa ka farducaynka abaa ah baa laga hormarinayaa ka fardu kifaa'iga ah marka aan la kulmin karin oo labadaba lala iman karin masalan labadii waalid in la ateeca waa waajib ilmihii markuu doono ama inankoodii markuu doono jihaad aan farducayn ahayn inuu ka qayb galo ee fardu kifaa'a ah. labadii waalidna ama midkood ku yidhaahdo joog kii kalena iska aamuso ama labadiiba ku yidhaahdaan daacadii labada waalid waxay ku tahay farducayn laakiin jihaadkan aan tacayunin oo farducayn noqonin imaatinku la imanaya wuxuu noqonaya fardu kifaaya marka fardu kifaaya iyo fardu cayn markay iscaaridaan waxaa maslaxo badan waajibnimona badan fardu caynka idan markaan labada la kulmin karin waa in daacada labada waalid la uqadima oo hormariya saas aawadeed bay axaadiista ku soo aroortay yacni inuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam ninkii doonaya jihaadka inuu raaco axayun waalidaak qaala nacam yacni labadaada waalid ma nool yihiin markaasuu yidhi haa jihaadka uu doonayo inuu raacaana waa jihaad fardu kifaaya ah oo fardu cayn maaha markaasuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam fa fiihimaa fajaahid labadooda ajar jihaad ka doon oo iyaga yacni u samafalo ateec marka waxay ku saabsan tahay fardu iyo fardu kifaayihii in fardu la qadimaayo la hormarinayo saas si la xadiis kale waxaa ku soo arooray oo isaguna baabkaa ku tacalluqa fardu caynka iyo iyo fardu kifaayaha baa nebiga wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam in iktatabtu fii kaswati kada wa kada wa ina imra'atii kharajat xaaja waxaan isku qoray duulaanka jihaadkee saa iyo saasaan isku qoray inaan raaco xaaskayga ama sawjadaydina waxay baxday iyadoo doonaysa inay soo xajido nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu amray inuu ninkaasi xaaskiisa inuu raaco oo la soo xajiyo waayo jihaadku waa fardu kifaaya laakiin ninka xaaskiisu markay xaj markaa qabanayso ama safarba u baxayso waxay u baahan tahay ama maxram inuu la socdo ama ninkeedu inuu la socdo laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tusaafira masiirata yowmin walaylah ilaa wa macaha duu maxram saas aawadeed si iyada xajkeeda loogu badbaadiyo oo dembiga looga ilaaliyo si uu xajkeedu dembi uga madhnaado iyada inuu raacaa nebigu sala allahu alay slam ka hormariyey jihaadkii uu isku qoray ninkaasi inuu raaco nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ka hormariyey raacista uu xaaskiisa ninkaasi raacayo oo xajka u raacayo oo uu xajka u raacayo taasuu ka hormariyey inuu jihaadka u baxo waayo jihaadku waa fardu kifaaya jihaadkii oo kale fardu cayn markuu noqdo daacadii labada waalid waxaa laga hormarinayaa jihaadka oo masalan jihaadkii oo fardu caynah baa labadii waalid u diideen jihaadkina waa fardu cayn daacada labada waalidna waa fardu cayn laakiin laba farducayn markay noqoto labada farducayn waxa maslaxo badan ka nafcigiisu caamka yahay ee muslimiinta si guud u anfacaya baa ka maslaxo badan ka nafcigiisu khaaska yahay aw cid gaara ku koobay saas aawoodee xaaladda caynkaas ah labadii waalid laguma ateecayo jihaadkaa fardu caynkaha ka qayb geliyo waayo waxay noqonaysaa inay macsi amrayaan jihaadkii oo farducayna isaguna uu qaadir yahay oo kari karo ha tegin oo ha ka qayb gelin haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa min baabi alamri bilmacsiya nebiguna wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ateecitaan makhluuq lagu ateecayaa ma jirto caasiyitaanka ilaha khaaliqa la caasiyayo yacni makhluuq laguma ateeco cisyaanka ilaahay xadiiska imaam axmed wakayruh ay soo wariyeen waana saxiix wakada xadiidka kale saxiixa ku sugan markuu umarada ka warramayey fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca hadduu xaakimkii uu macsi amro maqal iyo ateecitaan uma sugnaan oo laguma ateecayo macsidaas ahlucilmiguna saas iyadaa bay markaa yidhaahdaan oo jihaadka farducaynka ah tegista laga tegaayo labada waalid laguma ateecaayo bacdu ahlicilmi waxaabay leeyihiin marka hore jihaadka noocnaba fardu farducayn farducaynkuu doona ha noqdee idanka labada waalid looma baahna waa iska mustaxabuun markuu fardu kifaaye yahay in waalidka idankooda la qaataa laakiin waajib ma aha bacdi baa halkaa ka saaray waxaanay yidhaahdeen iyadoo jihaadka wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam ghazawaad badani ay dhaceen haddana in la adadkeeyo arrinkaasoo lagu yidhaahdo markaysagaa mid walba ama si caama loo yidhaahdo markaa waalidadin ka soo fasax qaata ama la yidhahdo mid walba marka waxa weeye yacni labadaada waalid yacni ma soo fasaxeen ama amar caama lagu yidhaahdo ciddana raacaysaa waa in markaa idan ay haysataa oo labadooda waalid ay ka soo qaadataa lama haya yidhahdeen xadiidkan gaarkee sheegaaya nin khaasa inuu nebigu sidaa ku yidhi waxaa laga qaadanayaa istixbaab markuu jihaadku yahay fardu kifaaya laakiin qowlkaasi sax ma aha wa in dahaba ilayhi taa'ifa min ahli cilmi ee qowlka saxiixi wuxuu yahay qowlka jamaahiiru ahli cilmi ku tageen oo ah markuu jihaadku fardu kifaaye yahay isti'daanka laga idan qaadanayo oo la fasax weydiisanayo ubadku ay fasax weydiisanayaan labada waalid waa waajib haddaanay u fasixinna inuu ku tallaabsado oo ku kaco uma bannaana ama warka ku saabsan xadiidkaa ninka ku saabsan ayuunbaa loo hayaa waxaa la odhanayaa keligiiba markaa ha loo haye waa ku filan yahay masalada waajibnimada in laga qaato siduu ku filan yahayna waxay tahay qowlka usuuliyiinta qaarkood ku tageen ay culammada qaarkoodna arjaxaan waxa uu yahay wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu ruuxu gaara kula khitaabo inay leedahay xagga macnaha ay cumuum ka leedahay ay tahay caamun min min jihati almacna la min jihati alafd waana tuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam inamaa qawlii limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'ah xadiiska saxiixa hadalkan gabadh keliya ku idhaahdaa waxay ka dhigan tahay hadalkan boqol dumara ku idhaahdo ayay la mid tahay saas aawoodee culamada xanaabilada iyo daa'ifo kaleba waxay ku tageen ruux keliya nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu kula khitaabaa inay leedahay xagga macnaha ay cumuumka leedahay oo ay caam tahay cumuumkaana aan laga qaadanayn xagga lafdiga xagga macnaha laga qaadanayo waxaana ku tusinaya bay yidhaahdeen adillo xadiidkaasi ka mid yahay aynu sheegnay uu ka mid yahay xadiidka uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam daxi bihi walan tujziya can axadin bacdak neef yar oo baraar ah ayuu yidhi ma ku udxaystaa markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi ku ulxayso oo cid adiga kaa dambaysa ka gudi mayso dee daxi bihi isaga khusuuskiisaa lagula khitaabaayey walan tujzi'a can axadin bacdaka maxaa loo keenay waxaa loo keenay waa si aan cumuum looga qaadan lafdigana inuu lafdi khaasa yahay waa la arkaa marka waxay yidhahdaan culammadu ama bacdu ahli cilmi waxay yidhahdaan haddaan nebigu odhan lahayn walan tujzi'a can axadin bacdak dadka kale hadday la yimaadaanna waa ka gudi lahay waayo hadalku hadduu ta'siis iyo tawkiid labadaba aqbalo ta'siiska muqadam ah ida ixtamala nasu الta'siisa watawkiida macan xumila cala الta'siisi wujuuba ta kale awaamir badan waxay ku soo arooreen cid gaara iyadoo la amraayo laakiin dadkii kalena xukunku markii dambe saasuu ugu gudbay licadam alfaariq waayo dadka mukallafiinta ah inuu fulaan yahay iyo inuu fulaan yahay iyo inuu hebel yahay iyo inuu heblaayo yahay faariq muctabara maaha marka licadami alfaariq ayuu xukunku ugu sugnaanayaa mukalafiinta kalena takliifka hebel iyo takliifka hebel sabab kale gaar yeelaysa haddayna jirin dee wuxuu noqonayaa inuu isku mid yahay wixii markaa sabab gaar yeeshay oo halkeeda ama daliil gaar yeelay jiro calaa kulli xaal laakiin marka uu tacayuno jihaadku oo farducayn noqdo ma suuragal aha marnaba in la yidhahdo taacada labada waalid baa laga hormarinayaa jihaadka cayniga ah ma suuragal ah haddii waxa weeye la yidhaahdo jihaad farducayna daacada la hormarinaya labada waalidoo la qadimaya jihaadka laga hormarinaya farducaynka ah haddii sidaa la yidhaahdo orodka sidaa la odhanaya waa khata' iyo wahmi in la aqbalana maaha waa qowl marduud ah waana wahmi baabka waajibaadka iscaaridaya waxaa kaloo soo gelayaa daacadii labada waalid bal ka warran hadday iscaaridaan oo ilmihii hooyadiina waxbay amraysaa aabbihiina sidaas si khilaafsan buu amrayaa labadii inuu wada raalli geliyaana ma suuragal aha ku dadaaliyo u suuro geli weyde xalka caynkaase muxuu yeelayaa daacada labada waalidna keebaa waajibnimo badan hooyada in la ateeco baa ka waajibnimo badan aabbaha in la ateeco oo waataa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam markii la weydiiyey dadka cidan u samafalo yaa iigu xaqnimo badan markii sidaa la weydiiyey nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu nebigu yidhi ummuk qala humma man qala ummuk qaala humma man qala ummuk markii afraad buu yidhi yacni aabbaha ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan hooyada iyo aabbaha marka la sheegaayo sulus iyo sulusaan bay isugu dhacayaan waa qowl libacdi ahli cilmi oo waxay leeyihiin samafalka hooyada u waajibay saddex meelood marka laga dhigo samafalka laba in la waxa la siiyey hooyada midna aabbaha bacdu ahlicilmi waa ka sii badiyeen iyagoo daahirka xadiidka raacaya oo waxay yidhahdeen salaasatu arbaac iyo rubuc bay ka dhigantay waayo saddex goor baa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam hooyada hooyada hooyada markii afraad ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi aabbaha markaa saas aawadeed daacada hooyada ayaa muqadama baa laga qaadanayaa xadiidkaas ha yeeshee culamada qaarkood tafsiil bay geliyeen mas'alada waxay tafsiil ku geliyeen hooyada ma aabbaha daacadiisa ku hoos jirtay oo miduu odaygu qabo ahaatay mise mid ay kala tageen ahaatay hadday kala tageen oo mustaqil ay ka tahay oo aynay isaga ku mehersanayn labadaba waxaa ku waajibay inuu raalli geliyo midnaba dembi amri maayo oo hadday tidhaahdo sidan yeel waxaan daatadiisa macsi u ahayna ay amrayso wuxuu noqonayaa in amarkeedu u fulaayo aabbahana waa saasi leeg xaalka caynkaas ah waxaa la hormarinayaa taacada hooyada waxaa laga hormarinayaa taacada aabbaha markii la kulmin kari waayey haddii odaygiiyo islaantu ayna isqabin ay kala tageen amarkoodina uu iskhilaafay in labadaba la wada raalligeliyana ay suurtogeli weydo xaalka caynkaasa taacatu alummi muqadamatun calaa taacati alab taacada hooyada laga hormarinaya taacada aabbaha laakiin haddii hooyadu aabbaha ku mehersantoo aabbuhu qabo oo taxtal abi ay tahay aabbuhu markuu si amro hooyaduna si khilaafsan ay amarto mar leyba wuxuu ateecaya aabbaha marleyba hadduu labadaba wada raalli gelin kari waayo daacada markaa waxaa muqadam noqonaya ta aabbaha waxay muqadam u noqonaysaa ilmaha iyo hooyadii labaduba inay aabbaha ateecaan baa waajib ku ah sida aabbuhu ilmaha amrayo si khilaafsan inay amarto oo tidhaahdo sidaa ha yeelinna macsiya bay ku noqonaysaa hooyada lafteeday macsi ku tahay oo dembay ku jirtaa mar hadday caynkaa tahay oo macsi ay ku jirto dee macsidii in lagu ateeca ma aha ilmihiina waxay amraysaa macsi bay amraysaa laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq tafsiilka caynkaasee masalada saa loo tafsiilinaayo oo loo kala qaadayo hooyadu markay tahay taxtal abi iyo markaynay ahayn oo sidaa aynu u sharaxnay la tilmaamayo waxa markaa sheegay ashaykhu alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximahu allahu raxmatan waasica sunnayaashu hadday iscaaridaan sida sunnahoodu u kala adag yahay baa loo kala hormarinaya ama haddii sunnana wakhtigiisu cidhiidri yahay midna wakhtigiisu waasic yahay waxaa la hormarinayaa sunnaha wakhtigiisu cidhiidriga yahay baa laga hormarinayaa sunnaha wakhtigiisu waasica haddii labadaba wakhtigooda uu cidhiidri noqdo in la wada fuliyaana ayna suuragalahay ka markaa sunnanimadiisu sii adag tahay baa lasii hormarinaya saas aawadeed waxaa la hormarinayaa rawaatibtaa laga hormarinayaa sunanka mutlaqa ah naafilo mutlaqa qofku inuu iskala yimaado iyo sunnihii raatibada ahayd ee salaadaha ku lamaanaa in lala yimaado labada waxa si adag sunnaha rawaatibta in lala yimaado marka wayuqadamu alrawaatibu cala alsunan almutlaqa waalcibaadaat alatii nafcuha yacumu alcaamila wagayrahu cala alcibaadaati almukhtasati bilcaamil sheekhu saasuu sharxay baabka labaad oo ku saabsan mafaasidda mafaasidda marka hore in laga tago weeye saynu horeba uu soo marray qaacidadii koowaad laakiin marka tacaarud ku dhaco oo tegitaanka labada mafsado laga wada tagaa inay suuragal ahayd labadii mafsado baa mid lagu khasbaya xaalka caynkaasa maxaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa mafsadada labada sahlan ee dhibteediiyo mafsadadeedu ay sahlan tahay baa la qaadanayaa si looga tago mafsadada weynaanshaha badan sheekhuna tusaalayaal buu ka bixiyey tusaalayaasha waxaa ka mid ah qisadii khadir calayhi asalaatu wassalaam dooni ayuu markaa darooriyo ceeb u yeelay laakiin arrinku maadaamuu noqday doonideen iyadoo badbaado qabtaan dhibaato qabin in lagaba wada qaato oo boqorka gaalka ahi uu ka qaato dadka masaakiinta ee markaa ku shaqaysanayey ou ka xoogo oo waxba u hadhi waayaan iyo inuu ceeb u yeelo suu ceebtaa ugaga badbaadiyo walow iyadoo maciibahaba u badbaadabe labada iyabaa markaa mafsado badan wax mafsado badan in laga wada qaato oo doonnidiiba ay waayaan looxa laga saaray waa la gelin karaa waana lagu hagaajin karaa saas aawadeed akhafu lmafsadatayni ayuu qaatay oo la yimi suu u baajiyo mafsada weynaanshaa badan waa irtikaabu akhafi dararayn masaladay yidhahdaan culammadu inankii uu dilayna laba mafsadaa meesha ku sugnayd in ilmahaasi noolaado ou daba aabbihii hooyadii gaalaysiiyo walow caasha la arhaqa abaweyhi cala alkufri hataa xadiidka ku soo aroortay hadduu noolaan lahaa labadiisa waalid buu gaalnimo ku dirqii lahaa marka si aan taasi u dhicin ayuu marka ilmihii markaa dilay culammaduna waa isku khilaafsan yihiin ghulaam haba lagu itlaaqe ma qaangaadh buu ahaa mise waa ka yaraa haddii la yidhahdo qaangaadh buu ahaa ishkaal ma leh yacni marka ilmo qaangaadha oo gaal ah oo saa'ilna ku ah weliba markaysagaa diintii waalidadii yacni wax fasaahadinaya iyagana diintooda ka kharribay horarkii xoolaha soo weerarayeyba waa la iska daafacayey walow haba keensado difaaca la yska daafacaya in la dile marka asaa'il cala addiin baa ka sii weyn arrinkiisu ka sii adagay haddii la yidhaahdana ilmuhu qaangaadh ma ahayn siday markaa culammada badankoodu maraan oo ilmo yar buu ahaa waxay noqonaysaa shareecadii nebigaas inay ku bannaanayd khadri shareecadu haystay inay ku bannaanayd in ilmahaas yacni markaa la dilo oo biamri min allah buu ku dilay amar ilaahay buu ku dilay laa yus'alu cama yafcalu wahum yus'aluun marka idan masalada irtikaabu akhafi dararaynka waa laga qaataa masaladaas mana aha shay sharaa'icda khilaafsan ma aha arrinku khadir sameeyey ee shareecadiisii uu ku camal falaayey way waafaqsanayd bale culamada qaarkood waxay yidhahdeen shareecada nebi moxamed sala allahu alay wasalam lafteeda waa waafaqsantay bay yidhahdeen haddii sababtaa la ogaan lahaa ee jiri lahay waayo saddexda arrinaa uu sameeyey mid waa cid markaa martisoori weyday oo qadisay oo ka seexatay inuu ixsaan u sameeyo taasina sharaa'icda nebiyada dhammaantood waa ku bannaantay waa arrin fadli ah in ciddii xumaato kuu samaysay ee kugu samaysay adigu aad wanaag u gasho ta labaad waxay ku saabsan tahay waa doonni daallim xoog ku wada qaadanayo si aanu u qaadan in ceeb yar loo yeelo iyadoo maciibo ah oo ceeb yar leh aynay ku qarqoomayn inay markaa baaqi noqoto iyo inay markaa wada tagto oo la wada qaataba dee labada waxa sahlan waa akhafu darareynkiiye in ceeb yar loo yeelo iyadoo lagu badbaadinayo ceebtaas ta ugu adagi waxa weeye waa qatlu ghulaamka saas aawadeed ba cabdullaahi ibnu cabbaas markii ninkii khaarijiga khaarijigaha weydiiyey oo ku yidhi ubadka gaalada ma layn karaa buuyi daad cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi in kunta taclamu minhu maa yaclamu minhu alkhadiru faqtulhu haddaad ka og tahay wixii khadir ka ogaa haddaad ka og tahay dil haddaanad ka ogaynna yacni ha dili waa tacliiqu alamri bilmustaxiil baa la yidhahdaa inuu ka ogaado wuxuu khadir ka ogaa miyay suuragal tahay maya marka macnuhu wuxuu u dhacayaa yacni kamaba ogaan kartide laakiin hadday dhici lahayd inaad ka ogaan lahayd wixii khadir ka ogaa dilkeedu waa kuu bannaanaan lahaa laakiin hadda waxaanu inoogu bannaanayn yacni wixii khadir ka ogaa baynaan ka ogeyn mafaasidda waxaa kaloo soo gelaya waxyaalaha markay tacaarudaan waxa uu u dhib galay idiraar baa ku dhacay xaalatulidiraar dabeedna wuxuu helay neef bakhtiya iyo ey ayuu helay isaguna waa noocii baktiga u xalaasha ahaa idiraar buu ku jiraa ma baktiguu cunaya mise eyguu cunaya labadaa wuxuu markaa hormarinayaa inuu neefka bakhtigaa cuno waayo eyga dabiixada la gowraca ma xalaalaynayso isaga laftiisu muxuu noqonayaa un bakti buu noqonaya soo ma walow nololba ha ku qabsadee ma'aalku wuxuu noqonayaa inuu bakhti yahay dee bakhti xoolo oo haddii la gowrici lahaa oo aanu bakhtiyi lahayn xalaal noqon lahaa iyo shay aan dabiixada iyo gawrucu aynay xalaalaynayn dakaadka la gowraca aynay xalaalaynayn labada waxaa mafsado badan shayga aan gawrucu xalaalayn marka ka gawrucu xalaalaynaayo ha yeeshe bakhtiyey sabab quru ku xaaraantini buuy laakiin kan sababtiisu waa ka sii adag tahay eyga idan waxaa la odhanayaa neefka bakhtigaa cun eyga ha cunin baa la odhanaya eyga ha cunin baa la odhanaya asaalatan waajibka iyo sunnaha in waajibku inuu fadli badan yahayna waa jirtaa wamaa taqaraba ilaya cabdi bishayin axaba ilayhi mima iftaradtuu calayh xadiidku wuxuu sheegaayey wuxuu addoonku ilaahay ugu dhowaado oo wuxuu ka jecel yahay faralka inuu ugu dhowaadaa ma jiro wuxuu ugu jacaylka badan yahay allah loogu dhowaado waa faralka maa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuu calayh walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xadiidkaa waxaa laga qaataa in faralku ka fadli badan yahay sunnaha ayaa laga qaataa masalada akhafu dararaynka aynu tilmaannay saynu markaa baraarujinayba waa marka labada darar lagu mulsamka yahay ee aan laga bixi karin sheikha laftiisuna matniga qaacidadu ku sheegay waddura ilaa ficli axadihaa oo wuxuu u dhib galay labada mid inuu sameeyo laakiin hadduu labada ka baaqan karo labadaba akhafu dararay noqon mayso ama labadii mafsado tii sahlanayd oo la ixtimaalayo oo la qaadanayo lala imanayo si tan weyn looga badbaado noocaa noqon mayso noocaa ma noqonayso tusaale ahaan dadka qaarkood wakhtiyada qaar baa waxay odhanayaan dagaal labada geesood mid walba uu yahay mid aan markaa sax ahayn oo dagaal fitna a u yahay ayaa waxaa laga yaabaa intay isbarbar dhigaan inay yidhaahdaan akhafu dararaynka waa geestan labada dhibaato waxa sahlan kan baa sahlan marka tan noocaasoo kale ah waxaa la odhanayaa mar haddii labada darar aan mulsam lagu ahayn ma noqonayso min baabi akhafi dararayn oo weji kale suuragal yahay wejigaasna wuxuu noqon karaa ictizaal sida axaadiistu marka ay amartay fitanka in laga dheeraado oo laga fogaado oo buuraha loo cararo oo guryaha la laasimo iyo ashyaada la midka bale axaadiista ay ku soo aroortay inuu hubka la jejebiyo wakhtiga fitanka axaadiis badan oo mutawaatira ay ku timid waxaa kaloo baabka haleelaya yacni intikhaabaadka dadka qaarkood waxay doonaan inay u daliishadaan akhafu dararaynka laakiin min baabi akhafi dararayn ma noqonayso mal haddii labadii darar aanu ahayn mid mulzam lagu yahay oo qofku ictizaal ba iska samayn karaa tadbiiqa qaacidada lagu dabaqaayo baabkan wuxuu noqonayaa fii hayri maxallih midaan meeshiisii dhicin ayuu noqonaya alqaacidatu alraabicatu wahalaahuun tanna waa qaacidadii afar iyo soddonaad idaa khuyira alcabdu bayna shay-ayni fa akhara haddii la door geliyo addoonka laba shay ama wax ka badan baa la dooransiiyey in kaana atakhyiiru limaslaxatihi fahuwa takhyiiru tashahin waikhtiyaar hadduu yahay waxaa loo dooransiinayaa dantiisa daraaddii loo dooransiinayo dooransiintaas la dooransiinayaa waa limaslaxatii baa loo dooransiinaya laakiin maslaxad cid kale kuma saabsana takhyiirkaasi wuxuu noqonayaa kuu jeclaysto in la door doorgelinayo ou isagu doorto ka aslaxa inuu la yimaadaane laasimku maaha calaa xasab kuu isagu jeclaado ama doorto yadaan la odhanaynin ka aslaxa inaad doorataa waajib kugu ah ayuu noqonayaa doorashadaa laga rabaa wa in kaana limaslaxati hayrihi fahuwa huwa takhyiiru ijtihaadin haddii waxa loo dooransiinaya ay tahay maslaxad cid kale dooransiintaasi waxay noqonaysaa dooransiin yacni marka ijtihaad ahaan loo dooransiinayo laleeyahay sida aslaxa inaad doorato baa laga rabaa ijtihaadkaasoo lagu ijtihaadaayo ciddaa kale maslaxadeeda oo la odhanayo ma sidan baa u aslaxa mise sidani aslax uma aha qaacidadani waa qaacida muhima sharciga waxaa ku soo aroora umuuro mutacadida ama laba ama wax ka badan oo wakhtiyada qaarkood dooransiina ka timaado dooransiintaa waxaa loo kala qaadayaa laba nooc qaar waxaa loo dooransiiyaa yaga maslaxadooda ayaa dooransiintu ku saabsanta sia adigu jeceshahay dooro marka limaslaxatii mar hadduu doorashadiisu ku saabsan tahayna kuu doonuu la iman karaa hadduu doono kanuu dooran karaa hadduu doono ka kanuu dooran karaa midnaba dembi kuma qabo waayo waxaa loo dooransiinaya waa tasiil isaga loo fudaydinaayo waxaana loo dooransiinaya waa limaslaxati tuu isagu u arko maslaxa inay u tahay ama nafsad ahaan jeclaysto kii buu la imanayaa tusaalaheedu waxay tahay sida kafaaratulyamiinka la doorransiiyey dhaarta kafaarada laga kafaaro gudayo waxaa la dooransiiyey toban miskiin in la quudiyo ama toban miskiin in dhar la siiyo ama in addoon la xoreeyo ama addoon cidqu raqaba fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsati maa tucimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba aw awda waxaa laynoogu tilmaamayaa waa litakhyiir waa dooransiin yacni markaa la dooransiinayo masalan hadduu doono ruuxu wuxuu dooran karaa quudinta lamana odhanaayo sidii fiicnayd maa dooran ama canaan baa arrinkaa kaaga imanaysa la odhan maayo hadduu doono inuu toban miskiin dhar siiyuu dooran karaa hadduu doonona toban miskiin inuu quudiyuu dooran karaa hadduu doonona inuu qof addoona xoreeyo ayuu dooran karaa ama shayga afraad in loo gudbaa iyadu waa muratab oo cidda saddexda hore awoodi kari weyda unbaa ka kale u tallaabi karta oo saddexda maalmood soonka la soomayo u tallaabi karta laakiin mukhayar waxaa kafaaratulyamiinka saddexda horaa mukhayar oo la dooransiiyey waxaa la mida fidyat aladaa oo ruuxii muxrimka ahaa oo madaxiisoo kalea ah waxaa ku baxay markaa injir injirtii baa cunaysa dulinkaasaa cunaya wuxuu u baahday timi inuu iska xiiro waana muxrimo oo timaha inuu xiraa uma bannaana timaha inuu xiiraa uma bannaana waxaa u bannaan xaaladda caynkaasa intuu xiiro inuu fidyat ladaa la yimaado fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk oo wuxuu door qaadanayaa inuu saddex maalmood soomo ama inuu lix miskiin quudiyo ama inuu neef qalo sida xadiiskii kacbu ibnu cajuraba sheegay oo nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam timahaaga xiir markaa timaha xiirtana sum halaaata ayaam aw acim sittata masaakiin likulli miskiini nisfu saac aw insuk nasiika ama saddex maalmood soon ama lix miskiin quudi oo miskiin kastaba nisfu saacaad siinayso ama neef adhiya qal aw awda waxaa laynagu tilmaamaya litakyiir waa dooransiin waxaa loo dooransiinayaana waa maxay waa limaslaxati nafsi isaga maslaxadiisaa loo doorgeliyey idan inuu ka ijtihaadaa waajib maaha kuu doonuu samayn karaa midna eed ma falin hadduu sameeyo lyamiinkana waxaa loo doorgelinaya waa limaslaxati nafsi laa limaslaxati alghayr idan ijtihaad kama laazim aha waa takhyiiru shahwa ama takhyiiru tashahin waاkhtiyaar kuu doono ayuu dooran karaa waxaa la mida jazaau sayd waman qatalahu minkum mutacamida fajazaءun mihlu ma qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacbati aw kafaaratun طacaamu masaakiin aw cadlu dalika siyaaman liyaduuqa wabaala amrih saddex arrin baa la doorgeliyey ugaadh baa la dilay waana muxrim xaalka caynkaasa wuxuu noqonayaa saddex arrinkii u dhigma kuu doono marka la xukumo dabadeed oo laba cadaalad u saaxiiba ay xukumaan saddexdaa mid buu dooranaya waxaa la dooransiiyey xoolaha wax u dhigma ugaadhaa u dilay waa inuu xaramka ku qalaa neef xoola u dhigma neefkaa xoolahana waxa qadaraya xukumaya laba cadaalad u saaxiiba ama masaakiin baa la quudinayaayoo neefkii inta la qiimeeyo ayaa markaa wax u dhigma yacni marka waxa weeye la qiimaynayaa oo masaakiinta la siinaya ama wuxuu soomayaa yacni soom buu beddelkeeda soomayaa intaa u dhigan tahay waxaa loo dooransiinaya waa limaslaxatih saas aaweedee takhyiirkaasi wuxuu noqonayaa kuu doonuu dooran karaa baabka xidaanada laftiisa waxaa soo arooray ilmuhu markuu noqdo mumayiz marka ugu horraysa aabbihii hooyadii markay kala tagaan ilmuhu hadduu yar yahay antii axaqu bihi maa lam tankixi waa ka xadiidku usoo arooray ilmaha waxaa la siinayaa hooyada oo yadaa uga xaq le aabbaha sida xadiidku sheegaayo intay uga xaq leedahayna waa intayna nin kala guursan hadday nin kala guursato aabbaha u xaq leh maalintaa ay nin kala guursato waa ka qaadanaya ubadkiisa ama siday soomaalidu ku mucaamilaan oo ah markaysagaa in ninkiiyo gabadhu markay kala tagaan inaan cid ku haysanayn ninku iska qaadanayo ubadka arrin loo kitaab deeyma gar sharci maahae waa xeerbeegti waa gar shaytaan laakiin kitaabku wuxuu sheegayaa anti axaqu bihi maa lam tankixi markay ubadkaa isku qabsadaan aabbihii hooyadu hooyadaa u xaq leh aabbahana waxa ku waajiba inuu ku masruufo waa waajib haddaba waxaa jirta marka uu yar yahay garanay waa siaa yahay culammada qaarkood marka uu yar yahay saasay ka wada dhigayaan xukunkiisa bacdu ahlicilmi suuro gaaray ka gaar yeelayaan oo waa maxay waa markuu mumayis noqdee ilmuhu wax kala doorto toddoba jir iyo wixii la mida uu yahay xaalka caynkaasa ilmaha la door gelinaya xadiis baa ku soo arooray waxaa la odhanayaa aabbahana waa kaa hooyadaana waa taa mid dooro kuu doorto cid kuma haysato isagana xadiisna baa sheegaya takhyiirka ilmaha la door gelinaye aabbihii hooyadii la kala doorransiinaya marka ay kala tageen labada kuu raacayo oo ula joogaayo la door gelinayaa waa takhyiiru shahwatin waikhtiyaar waxa weeye isaga markaa dantiisa iyo maslaxadiisa iyo sida uu isagu jecel yaha la door gelinaya waa noocaas nooca labaad wuxuu ku saabsan yahay waa cid markaa wax la doorransiiyey oo loo doorransiiyey maslaxad cid kale daraaddiid maslaxad cid kalea loo doorransiiyey sida xaakimka ama qaadiga waxyaalaha la yidhahdo waxyaalahaasuu kala dooranayaa xukum ahaan takhyiirkiisu maaha takhyiiru shahwatin wakhtiyaar ku isagu iska doono iskama dooran karo waayo waxaa loo door gelinayaa maslaxadda naftiisa ma aha waa maslaxadda guud iyo cid kale maslaxaddooda weeye mar hadday sidaas tahayna ijtihaad baa ka laazimaya sida aslaxa ah inuu doortaa waajib ku ah waa takhyiir ijtihaad ka waajib yahay intuu ka ijtihaado sida aslaxa haddaanu dooranna oo siduu isagu iska jeclaysa iska doorto aasin buu ku noqonaya waa ku dambaabaya xaakimku waxaa ka mid a baabkaas gaaladii baa lala jihaadoo lala dagaalamay cadowgii gaalada lala dagaalamaya maxaabiis laga soo taxaabay rag ah yacni dumar iyo carruur maaha raggaa maxaabiistee laga soo qaqabtay gaaladii dagaallamaysay laga soo qaqabtay imaamku wuxuu door qaadanayaa afar arrin ku ka yeelaayo raggaa la soo qaqabtay ee jihaadkaa lagu soo qabtay afar arrin baa isu berberyaalla inuu mid ka yeelo inuu laayo inuu madax furad ka qaato in addoomma laga dhigo in layskaba sii daayo la cafiyo waa afar umuurood afartaa umuurood ka aslaxa buu yidhi waa inuu ka ijtihaadaa dabeedna markaa sida aslaxa ee maslaxada badan waa inuu yeelaa nebigu sala allahu alay wasalam maalintii maka gaaladii laga qabtay waa sii daayey taasi waa sii daynti midhmidh naadir oo la dilay oo marka gacanta lagu dhigay oo dhibaatadooda ziyaado ahayd oo la dilayna waa jiraan ibnu khatal wakhayru ka mid yihiin waxaynu haynaa qaar dil baa lagu furiyey qaarna waaba la sii daayey qaarna madax furad baa laga qaatoo yowmu badrin toddobaatankii gaalada laga soo qabtay mid walba madax furad baa laga qaatay oo xoolo badan weliba in lagu furto loo shardiyey waa tii aayatul anfaal ay soo degtay iyadoo nebiga sala allahu alayh wasalam loo tilmaamayo madax furad in laga qaato sida ka fiicnayd inay tahay in birta laga aslo oo la laayo waxaynu haynaa mid waa dil midna waxa weeye waa sii dayn midna waa madax furad ta afraad waxa weeye waa in la addoonsado addooma laga dhigto afartaa markuu haddaba kala dooranayo imaamku ku iska jeclaysta ma dooran karo waana ku dambaabaya ee ka aslaxa ah ee maslaxada badan inuu doortaa waajib ku ah wax allo waxa la yidhahdaa imaamkaa la door gelinayaana waa min hada albaab takhyiirkiisu waa takhyiir ijtihaad waa takhyiir ijtihaad ka waajibayo oo aslaxa inuu doorto ay laasim ku tahay waxaa kaloo baabkaa soo gelaya kii agoonka mas-uulka u ahaa ama xoolo agoon ka mas-uulka ahaa ama ruux waalan xoolihii buu mas-uulka yahay tasarrufka uu ku samaynaayo wuxuu samaynayaa siba siday uga doorka roontae aslaxa uga tahay ee uga fiican tahay cidda uu xoolahooda ka mas-uulka yahay inuu u sameeyo sida aslaxa u ah baa laazim ku ah allah wuxuu idhi walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan siba siday ka wanaagga badantay inaad u samaynaysa mooye si kale ha ugu dhowaan haddii xoolihii agoonka ay suuragal tahay in loo rogrogo oo loogu baayac mushtareeyo oo xoolihii ay u kordhaan inuu u hayaana ay suuragal tahay oo isagun ka masruufo ilaa intay dhammaanayaan labada keeba aslax u ah oo u doorroon agoonka ma in loogu shaqeeyo loogu tijaareeyo loo rogrogo xoolihii u kordhaan mise in saa loogu hayo maalinba wuxuu u baahda laga siiyo mayo waxa u aslaxoo yacni u maslaxo badan oo u wanaag badan agoonkii in xoolihii loogu baayac mushtareeyo oo loo rogrogo si ay ugu kordhaan taasaa waajib noqonaysa walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii axsan laba baayac mushtar baa labadaba inuu u geliyaa suuragal tahay labadaba agoonku waa ka faa'iidayaan ha yeeshee mid baa faa'iido badan dhibaato inay xoolaha kaga yimaadaanna lama filaayo midna faa'iido waa leeyahy laakiin waa faa'iido yar yahay kee baa waajib noqonaya waxaa waajib noqonayaa ka faa'iidada badan haddaan dhibaato kale la soconin in kaa loo sameeyaa markaysaa waajib noqonaysa walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bialatii axsan waayo labada tijaaro tanba axsana oo wanaag badan taa wanaagga badan waa in loo yeelaa oo loo fuliya wa haakada masaa'il badan baa saa soo gelaysa cid kastoo xoolahooda laga mas-uul yahayna oo ama xoolihii laga xajiriyey waaba safiih ama waa majnuun ama waxa weeye yacni waa cid qaasira una waxay noqonayaan tasarufka wanaagga badan in la sameeya waajib ku noqonaysa waayo marka la doorgelinayo waxaa loo doorgelinaya limaslaxati alkhayr sidiiyo sidaba inaad samaysaa waa ku bannaantay marka leeyahay waxaa looga jeedaa maslaxatulkhayr baa takhyiirkaasi ku saabsan yahi idan waxa weeye waa markaa takhyiir uu ijtihaad ka waajibay waxyaalihii luqadada iyo baadida ee la helay waxaa jira ashyaada qaarkood oo aan dhigmaynin masalan waxaa la helay shay marka waxa weeye baadi abaa la helay shaygaa baadida ahina waaba shay qaayisaya oo in la yahay wakhtigii lagu yaboohayay haddaad iska hayso wuu fasaadayaa fasaadayaayo baaba'aya xaalka caynkaasa wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo ama adigu isticmaal oo de qiimee intaana isticmaalin ama iibi oo dabeedna qiimee dabeedna ku yabo culamada qaar waxay ilxaaqiyeen xagga xoolaha laftooda neefkii adhiga ahaa warniyow haddaad markaa sidan ugu hayso oo dee waxa weeye waraab iyo hawl yacni markaa ayaa ka caasila marka hadduu yidhaahdo inaan u hayo iyo inaan markaa anigu isticmaalo oo qiimihiisa markaa hayo iyo inaan u hayo oo dabeedna markaa waxa weeye masruufo oo wuxuu u baahan yahay siiyo ashyaada noocaasa marka la doorgelinaayo ruuxa waxaa loo doorgelinayaa limaslaxati alkhayr marka almuhim baabkan wuxuu noqonayaa in laga eegaayo uun cidda la doorgelinayo waxaa loo doorgeliyey marna waxaa loo doorgelinaya limaslaxati nafsi marna waxaa loo doorgelinaya limaslaxati khayri marka loo doorgelinayo limaslaxati nafsi kuu doono ayuu dooran karaa marka loo doorgelinayo limaslaxati hayrina ijtihaad baa ka waajibaya alqaacidatu alkhaamisatu wahalaahuun tanna waa qaacidada shan iyo soddonaad ee ka mida qawaacidda wax kulminaya ama alqawaacid waalusuul jaamica ka mid a wuxuu sheikhu yidhi raximahu llah man saqatat canhu alcuquubatu limuujibin duucifa calayhi addamaanu ruuxay ciqaabtu ka dhacdo limuujibin wax keensaday daraaddeedna ay uga dhacdo duucifa calayhi damaanu waxa lagu labanlaabaa qaandhowga yacni wuxuu tilmaamayaa sheikhu qaacido odhanaysa ruuxii damaan lagu yeesho oo waxbuu ku qaamoobay waxaasna ciqaab kale ayuu keensanayay oo ciqaabtaasoo ama qisaas ah ama markaa xad ah dabeed xadkii ama qisaastii waxay uga baaqatay sabab keensatay bay uga baaqatay sida shardi oo kalaa dhiman ama maanic oo kalaa diiday in la qisaaso ama in gacantii la gooyo xaalka caynkaasa waxaa lagu samaynayaa ciqaab in looga dhigo gashiga in lagu labanlaabo oo gashigiisa laga badiyo yacni markaa ruuxii kale ee aan maanicaasi diidin oo xaggii markaa cuquuba maaliya ama waxa la yidhahda tacsiir taasaa lagu samaynaya ahlucilmiga ama madaahibtuna way isku khilaafsan yihiin masalada ku saabsan tacsiir maaliya ma la samayn karaa oo cuquubo maaliya cid ma lagu ciqaabi karaa mise laguma ciqaabi karo tacsiirna saa ma loo samayn karaa culamo badani waa diidaan oo ahlucilmiga ka midii waxay yidhaahdaan tacsiir maali ama cuquuba maaliya ma jirto siyaalo kale qofka waa loo ciqaabi karaa laakiin xagga maalka tacsiir lagaga samaynayaa ama khasiraad lagaga samaynayaa ta noocaasi saxiix maha bay yidhahdaan ahlucilmiga qaarkoodna way banneeyaan taas laakiin ashyaa makhsuusay ku banneeyaan bacdu ahlicilmina waa si yaro waasiciyaan marka agsarka culammadu waxay marayaan tacsiir maali inaynu jirin agsarka culammadu saasay marayaan madhabta xanaabiladu iyagu waxay maraan tacsiir maaliya inuu jiro adilayna deliishanayaan daliiladay deliishadeen waxaa ka mid ah sida xadiidka abu daawuud wakayruhu soo wariyey ee sheegaaya daallat alibili almaktuumati kharaamatuha wa midluha macaha ninkii baadida geela qariyey oo intuu baadidii helay ayuu kumuu yaboohin ee waa qarsaday xadiidku wuxuu sheegayaa iyada intuu qaandhabo ayuu in kaloo la'egna qaandhawga raacinaya yacanii laba jibbaar buu u qaandhabaya xadiiskana abu daawuud wa wakhayruhu baa soo wariyey isagoo marfuuca sheekh albaanina waa saxiixiyey iyo culamo kaleba kaasi waa mid adilada ay deliishanayaan xanaabiladu deliil labaad waxay deliishanayaan xadiidka abu daawuud iyo nasaa'i iyo ibnu maajah ay soo wariyeen oo isaguna odhanaya man asaaba bifiihi min dii xaajatin hayra mutakhidin khubnatan falaa shaya calayh waman kharaja bishayin minhu fa calayhi kharaamatu misleyhi waalcuquuba xadiiskaasina wuxuu sheegayaa beertii oo kale midhuhu ay ka baxeen ama timirtu ay ka baxday ruuxii afkiisa wax kaga cuna oo intuu soo golay ayuu isagu markaa wax ka qaadqaatay markaa beertii timirta oo midhadh buu ka cunay naftiisaanu uga cunay wax sahayo uu ka qaatayna ma jiro xadiisku wuxuu sheegayaa falaa shaya calayh waxba ma saara laakiin ruuxii intuu soo galay beertii wax ka qaatay oo marada dacalkeedoo kale wax ku qaatay waxa saaran qaandhow labanlaaban iyo ciqaab cuquubadana waxaa looga jeedaa sida riwaayaadka qaarkood caddeeyeen waa cuquubo tacsiir ah wa jaladaatu nikaal waa garaac ee cuquubadii qaciga maaha oo waxaa looga jeedaa garaacis la garaaco oo xoogaa la tacsiira ayaa laga tilmaamaya markaa riwaayada kale caddaynaysa cuquubada inaan qaci iyo gacangoyn looga jeedin laakiin ay tahay nawcan maa in la xanuujinayo oo sheedalla lagu dhufanayo saas iyadaa in looga jeedo xadiiskaana sheekh albaani waa taxsiiniyo wuxuuhi wa xadiis xasana markaa kaasina simaarta ama midhaha ayuu ku soo arooray waxay kaloo cuskanayaan zakadoo kale ninka diiday xadiiskii waxaa ku soo arooray waman manacaha fa innaa aakhiduuha wa shatra maalih waxa uu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam sakada qofkii diiday oo bixin waayey waa ka qaadaynaa sakado xoog baannu yacni kaga qaadaynaa weliba markaa xoolo kaloo dheeraadka ana waa ka qaadayn xadiiskaasna waxa weye isaguna waa xadiis xasan ah waxay kaloo deliishanayaan aathaar saxaabada ka soo aroortay oo wakhtigii cumar bnukhadaab ayaa xaatib ibnu abi baltaca addoomme uu leeyahay ayaa wax xaday addoommadaana saxaabigaasaa lahaa markaasaa la soo qabtay addoommadii gacmaha la gooye markaasuu cumar ibnukhadaab wuxuu u yeedhay xaatib dabeedna wuxuu ku yidhi waad ku shaqaysataa addoommadan haddana waad gaajaysiisay intaad ku shaqaysato oo cunto ku filan maad siin waxay taasi keensatay inay waxxadaan waxay xadeen waa inaad adigu qaandhowdaa ninkii laga xaday alaabta ayaa la weydiiyo la yidhi muxuu ahaa qiimaha waxa lagaa xaday dabeedna wuxuu yidhi qiimahoodu afar boqol bay noqonayeen waxaan filayaa afar boqol oo dirham in ahayd cumar ibnu khataab wuxuu yidhi siddeed boqoloo dirham waa inaad qaandhowdaa wuu laabanlaabay asarkaasina cumar waa ka sugan yahay ashyaada noocaasay deliishanayaan culammada xanaabilada ee qaacidadan markaa cuskaday furuucda iyo masaa'il kaloon mansuus ahaynna ka tartiibiyey waxay jamaahiirtu marayaan waxay leeyihin cuquuba maaliya wixii ku saabsanaa waa mansuukho axaadiistan waxaa lagu xambaarayaa dhammaan wax muxkama inaynay ku jirin ee ay mansuukh yihiin oo baaqi ma aha cuquuba maaliya wax ku saabsan gaayatu maa fi alamri wakhti waa inay bannaanayd oo mashruuc ahayd laakiin iminka inay baaqi too sidii u jirto taas yadii wax jira maaha bay yidhahdeen jamaahiirtu sidaas yadaa bay yidhahdeen culammada haddaba qaacidada qaatay waxay iyagu qudhoodu isugu khilaafeen inta soo aroortay keliya in xukum ahaan lagu sugo wixii kalena asalkeedii loo daayo waa lagu tawasucin oo lagu ballaarsan laakiin masaa'isha wax ku soo arooreen khusuuskooda keliya in la yidhaahdo yacni mudaacafadu waa ka imanaysa culammada qaarna waa ka yara waasiciyeen calaa kulli xaal laakiin si itlaaqa wax u qabo oo odhanaya baab kastaba waa gelaysaa tan noocani culammada kumaynaan arag laakiin culammada qaarkood masaa'il kale inay xoogaa ilxaaqiyeen oo aan badnayn waa jirtaa bal hadda wajahatu nadarka culammada marka waxaa weeye qaacidadan qaba ee tusaalayaasha waxaa ka mid ah tusaalaha uu sheikhu odhanaayo ruuxii wax xaday oo bimacnaa xooluu xaday ama timiroo kaluu xaday nusakha qaar tamran bay qorayaan nusakha qaarna samaran bay qorayaan yacnii midho ayuu xaday ama timir baabuu xaday ama wuxuu xaday xoolo markaa nool ayuu xaday laakiin xoolahaasi maxruus ma ahaynoo xirsulmisli kuma jirin qatcigu waa ka dhacayaa waayo sariqada ama tuugada gacanta ruuxa la goynayaa bisharti waa inay tahay maal maxruusa oo xirsulmisli ku jira xirsulmisli maal ku jira waa inuu yahay oo waxa isagoo kale lagu ilaalin jiray lagu xafidi jiray waa inuu ku xafidna qacigu waa ka dhacaya mar haddaanu maalkaasi maxruus ahayn oo xirsulmisli aanu ku jirin ha yeeshee wixii la xaday qiimihiisii laba goor ama wixii la xaday qiimihiisii isagoo labanlaaban baa la qaandhabaya waa masalo furuucda qaacidadan bay ka mid tahy waxaa kaloo ka mida muslim ayaa wuxuu dilay gaal dimmi ah oo muslimiinta ku hoos nool ayuu dilay badheedh baanu u dilay mar hadduu badheedh u dilay qisaasi waxay u baaqato uga iman weyday laa yuqtalu muslimun bikaafir mukaafa'aan jirin oo gaal iyo muslim isuma dhigmaan marka mar haddaan mukaafa'a jirin oo aanu ruuxa la dilay ee badheerhka loo dilay muslim aanu ahayn walow cismaba ha yeesho macsuum haba noqdee dimminnimada macsuum haba ku noqdee yacnii qisaastii way baaqatay ha yeeshee diyada la labanlaabaya oo labanlaab laga dhigaya diyadiisu waxay ahayd sida saxiixa ah nisfu diyati almuslim madaahibtu way isku khilaafsanaayeen oo shaaficiyadu waxay qabtay diyada muslimka marka saddex meelood laga dhigo meel ahaan oo sulusu diyati almuslim ayaa gaalkii mucaahidka ahaa ama dimmiga ahaa magtiisu ay noqonaysa shaaficiyadu saasay qabaan sulusu diya laakiin madaahib kale waxay qabaan inuu nisfu diyati almuslim magtiisu ay noqonayso gaalku markuu cismo leeyahay oo sharcigu dhiiggiisa dhowray qaar yidhi waxa weeye diyatulmuslim oo kaluu leeyahayna waa jiraan sida xanafiyada laakiin labada qowle kale sax ma aha qowlka saxiixahi waxauu yahay diyada muslimka nuskeed inay diyada gaalku noqonayso marka uu cismada leeyahay oo sharcigu dhiiggiisa dhowray waxaynu u nidhi qowlkaasaa saxiix ah xadiis yacnii sugan baa ku soo arooray oo uu nebigu ku caddaynayo sala allahu alayh wasalam yacni diyada mucaahidku inay tahay yacni caqlu almucaahidi nisfu caqli almuslimi caqligana waxaa looga jeedaa diyadii baa looga jeeda xadiiskaasna waa haabit waa sugan yahay culamo badan baana quwaysay oo sheekh albaani wakhayruhu ka mid yahay waana looga horreeyo culammadii hore ayaa culamo badanoo muxadisiina ay quweeyeen almuhim muslimkii markaa uu gaalka macsuumka a dilay ee dhiiggiisu dhowran yahay sharcigu dhowray badrheedhna u dilay qisaastii waxay u baaqatay licadami almukaafa'a oo laa yuqtalu muslimun bikaafir ha yeeshee diyadii baa la labanlaabayaa oo waxaa la odhanayaa gashi ahaan ruux muslima diyadiisii oo kale ha laga bixiyo boqol halaad waxay ka mid tahay furuucda mas'alada laga tartiibiyey ee qaacide ahaan laga sii dhaliyey iyadu mansuus ma aha ha yeeshe masaa'ishay ilxaaqiyeen imaam axmed waghayruhu ay haleeshiyeen bay ka mid tahay masaladan waxaa kaloo ka mida nin cawaran ayaa nin labada indhoodba qaba buu il ka riday isha uu ka ridayna isha uu isagu qabo ee uu wax ku arko waa ishii markaa waxa weeye la midka ahayd bimacnaa ninkan cawaran isha midig baa u faya qabta mid labada indhoodba markaa qaba ayuu ishii midig ka riday waxaana adilladu sheegaysaa oo dee aayaadkaba ku soo arooray in isha il loo ridayo a yacni waxa weeye oo qofku hadduu il rido ishuu riday isheedii baa looga ridayaa haddaba ruuxan cawaran haddii la yidhaahdo ishaa iyo ishaa ha laysu rido wuu indhabeelayaa acmaa buu noqonaya wuu fadhiisanaya waxaa looga baajiyey qisaastii in ishaa isha loo rido ishiisani waa basarkiisii oo dhan araggiisii oo dhan waa ishan ruuxii kalena waxbuu arkayaayo dee ishii kaluu ku soconayaayo wax ku arkayaa haddii la yidhahdo kan isha ha laga ridana xoogaa mumaasala kuma jirto waayo kan waxa ka dhalanaysa basarkiisu inuu ka tago markaa dee u acmaa noqdo uun dhabeelo kani wuxuu noqday mid cawaran laakiin kani isagu mid cawaran dee markii horuu ahaaye wuxuu noqonayaa acma mar hadday caynkaa tahay labada markaa indhood oo midig iyo midigba ha ahaadeene mumaasala kuma sugno markaa kanna ishanu hadda markaa waa basarkiisii oo dhan buu iga dhiganta kanna waxa weeye markaa waa qayb basarkiisii ka mida bay ahayd mar hadday caynkaa iyadaa tahay qisaasi ka iman mayso ha yeeshee diyada lagu labanlaabaya maxaa diyada loogu labanlaabayaa waxay yidhahdeen waxaa loogu labanlaabayaa laba indhood diyadoodii oo kale baa laga qaadaya diyo dhammaystiran boqol halaad waa inuu bixiyaa sidaa waxaa yidhi imaam axmed iyo ciddii markaa ku raacday oo wuxuu idhi wa minhaa idaa qalaca saxiixu alcaynayni cayna alacwari asaxiixata wajaba calayhi diyatun kaamila hadduu markaa rido kii labada indhoodba qabay mid cawaran ishiisii saxiixada ahayd ayuu riday waa tii aynu sheegnay cagsigeeda ta kalena wuu soo wadaa oo tani waxay tahay nin labadii indhoodba qaba baa nin cawaran ishii keliya wax ku arkayuu ka riday dee il buu ka riday isagana ishaa in laga rido miyayna noqonay war labada isku mid maaho ninkan waxa laga dhigay acma waa kanoo fadhiisay kan haddii la yidhahdo isha isheedaa loo ridayaa waa kana waa iska soconaya ya war aniga ishani waxay iga dhignayd labadii indhood bay iga dhignayd labadaba iga rida waa labadana dee uma dhiganto marka labadii in loo rido oo la yidhaahdo marka waxa weeye ha indhabeele yacni waxa weeye waxaan ka imanayn dee il il looma ridin naskuna wuxuu sheegay qisaasta marka la sheegaya isha in il loo rido laakiin isha in laba indhood loo rido dee naskay khilaafsanta taasi ma suuragalaha haddii ehel labada loo ridi midun baa loo ridayaana ninkii waxbuu dareemayaa in weli markaa waxa weeye ninkan xaqiisii inaan looga oofin ya aniga waa kanoo dai fadhiisi ayuu odhanaya isagii waa kanoo waa soconayaada waa indhaqabaa mar hadday caynkaa tahay yacni waxa weeye ninkan labada indhood qaba ee ninkan cawaran isha keliya wax ku arkayey ka riday lama odhanayo isha isheeduna ha looga rido dasaastii saasay u baaqata ha yeeshee qurmiga iyo diyada lagu labanlaabayaa waxaa la odhanayaa yacni laba indhood diyadood bixi ninkii cawarnaa mar haddaad ishiisi riday labadii markaa indhoodoo dhammaystiran diyadoodii boqol halaad bixi baa la odhanaya hadduu nin ahaa hadday gabadh ahaydna dee waxa weeye diyo dhammaystiran weeye waa konton idaa qalaca saxiixulcaynayni cayna alacwari saxiixata wajaba calayhi diyatun kaamila wa kadalika alacwaru إida qalaca cayna saxiixi alcaynayni almumaasilati licaynihi camdan lam yuqhtasa minhu saasoo kale u ahaaday kii cawarnaa markuu rido kii labada indhoodba qabay ishiisii markaa saxiixa ahayd ee caafimaadka qabtay ee markaa ishiisa la midka ahayd ayuu riday lam yuqhtasa minhu lagama qisaasaayo li'annahu bilqisaasi yu'khadu jamiicu basari yacni isagu waa cawarnaa haddii la yidhaahdo ishaa aad wax ku aragto ishii la midka ahayd mar haddaad ka riday ruuxan kale ishuun baannu isha u ridaynaa ama adigu markaa wax arag ama waxba arkay annagu il ka badan kaamaannu ridin ishuna waa ishaad ridday isheedii yacnii ta noocaasa lama samaynayo qisaastaas waayo basarkiisii oo dhan baa ka tegaya ruuxaa cawaran haddii la yidhaahdo ishaad ridday ee ruuxii labada indhoodba qabay taad ka ridday teedii baa lagaa ridayaa bas walaakin yudaacafu calayhi lqurmu ha yeeshee gashiga iyo qaandhowga lagu labanlaabaya fa yakuunu calayhi diyatu nafsin kaamila wallahu aclam almuhim qaacidadan culammada jamaahiirtu saynu soo sheegnay ma qabaan waxa qaba markaysagaa daa'ifo culammada ka mida oo xanaabiladu ka mid tahay masaa'ishanna marka markaysagaa yacnii bacdi ka mida imaam axmed waa nasgareeyey bacdigoodna aasaarta ama axaadiisay ku soo ruux kasta oo qadcigu ka dhaco wasaariqu wasaariqatu faqatacuu aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min allah markaa gacangoyntii ruux kastay ka baaqato oo sabab ay uga baaqato gashiga iyo qaandhowga miyaa lagu labanlaabayaa mise waa bacdi ka mida culammada qaarkood way cammimeen waana sida sheikhu qaacidada uu ku sheegay oo tacmiimkuu maray laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen maya waxba markaa saa loo cammiimi maayo inta mansuuska keliya ee adilada ku soo aroortaa lagu gaabsanaya lagagama tawasucayo intaa wax ka badan laguma tegayo waana sida markaa ibnu cuthaymiin u ilanayo markuu labada qowlba sheegay wuxuu odhanayaa sida fiicani waa inta mansuuskaa keliya in lagu gaabsado oo shaygii aan mansuus ahayn aan markaa lagu dareerin markaa mas'aladan ee inta mansuuska ah ee adilada ku soo aroortay axaadiistii aahaarta keliya la odhanaya gashiga waa la labanlaabaya wixii kale asalkoodii baa lagu socodsiinaya hadduu misli yahay in misligii lagu qaandhabo iyo hadduu markaa yahay mutaqawim in qiimihiisi lagu qaandhabo yacni asalka saas yada abaa la maraya haddaba gashigan layidhi waa la labanlaabayaa labanlaabkan yaa qaadanaya culammada xanaabilada qaarkood waxay yidhaahdeen wax kastaannu tacsiir maaliya nidhaahno tacsiirtaa maaliga ah ee ka siyaadada ah shaygii baytulmaalka lagu shubaya ee cid kale ma qaadanayso saas yadaa bay marka waxa weeyaan ah, culammada qaarkood ama xanaabilada qaarkood ay tilmaameen kutubaha qaarkoodna saas yadaa qorayaan culammada hay-atu kibaar alculamaa qaar ka mida markii la weydiiyeyna waxay yidhaahdeen waxaannu qabnaa in waxa weeye tacsiirta maaligaa ah lagu shubayo baytulmaalka ha yeeshee waxaa ishkaal gelinaya asarka cumar ee ku saabsan xaatib ibnu abi baltaca markii addoommadii xaatib ay wax xadeen wixii ay xadeen wuxuu cumar ibnukhataab ku yidhi waad ku shaqaysataa haddana waad gaajaysiisaa oo cunto ku filan ma siisid marka gashiga waa inaad labanlaabtaa dabeedna ninkii buu weydiiyey waxa qiimihiisu intuu ahaa markaasuu afar boqol buu ahaa markaasuu wuxuu idhi siddeed boqol sii asarkaa cumar waxaa daahirkiisu ku tusinayaa in waxa weeye ziyaadadii lafteeda misliga la ahayd ee ka dheeraadka ahayd ama labanlaabkii siyaadada ahaa inuu ciddii markaa wax laga xaday cumar yidhi ha la siiyo daahirkiisu saas yada abuu markaa tilmaamay marka waxyaalaha ishkaal gelinaya ayuu ka mid yahay yacni mas'alada culamo badanna marka horeba waa kuwa qaba masalada ku saabsan tacsiirta maaligi waaba mansuukho waana sida taxaawi iyo shaaficiyada iyo culamo badan oo kale ay ku tageen jamaahiirtu waxay qabaan inayna muxkamba ahayn ay tahay markaa mid mansuukha marka ay tahay saas aawadeed qaacidadan lagama qaadan karo waxyaalaha markaa khasiraadda ahee tacsiir ahaan dadku marka ay isugu xukumaan ee ama xaalalka ama kadaaga iyo waxyaalaha la midka baabkan oo kale markaa mid loo cuskan karo maaha waayo haddiiba la sallimo inaynay mansuukha ahayn naskii waa khilaafu lasli asaalatan haddii deliil la yidhahdo daliilkaasi waa mansuukh oo la ysugu qabto ma mansuukh baa mise waa muxkam alaslu annahu muxkam asal waxa ah inuu muxkam yahay naskhina laguma xambaari karo biduuni daliil waayo culammadu waxay yidhahdaan ina anaskha laa yasbutu bilixtimaal mansuukhnimadu suuragalnimo keliya kuma sugnaado oo shaygii jamci ka suuragal yahay in la yidhaahdo waa mansuukh oo kanna waxaannu ku xambaarayna inuu mansuukh yahay ka kalena inuu naasikh yahay in sidaa la yidhaahdaa waa midaan markaa sax ahayn waayo jamcigaa horreeya waljamcu waajibun mataa maa amkana ila falilakhiiri naskhun buyina jamaca marka adilada la jamcinayaa oo weji ay ku kulmaan laysugu keenayaa waa waajib markay suuro gasho haddii jamcigaasi suuro geli waayo ka dambe ayaa markaa naasikh noqonaya kii horena wuxuu noqonayaa mansuukh buu noqonaya waatay culammadu yidhaahdaan alaslu fi ladilati lixkaamu waxa u asala adilada inay muxkamo tahay baa u asala marka mar kastoo ay suuragal tahay adilada in asalkeedii lagu socodsiiyo inay muxkamo tahay mansuukhnimo xaggeed loo kici maayo marka qowlka mansuukhnimadu kolley waa qowl aan qawi ahayn sida fiican waa in lahay adilada waa la kulminaya adiladay leeyihin waa lagu nasakhayn waa adilla caama adiladana waa adila khaasa caam iyo khaas markay iscaaridaanna waa la ysku khasisaa siday markaa ahlu cilmigu marka ay tilmaamaan marka jamaahiiru ahlicilmi ee caam iyo khaas iscaariday naskhi kama dhaliyaan oo ma yidhaahdaan naasikh iyo mansuukh bay noqonayaan marka waxay noqonaysaa in la kulmiyo oo la yidhaahdo qaacidada guud iyo adilada caamka ah cumuumkeedaa lagu dareerinaya masaa'ishan yacni markaa adiladu ay sheegtay in labalaab loo qaandhabayana waa laga istisnoonaya waa laga reebaya wixii kale ee aan deliil ka reeba lahaynin asalkii cumuumkaa lagu dareerinaya adila alcaamma ayaa loo qaadanaya saas marka waxaa weeye waa sida mutabaadirka ee soo degdegaysa shaarixu nasaa'i alwallawi sharaxiisa nasaa'iga waxa uu laftiisu tilmaamayaa qowlka markaa ah naskhiga inaanu ahayn saxiix markuu sharxayo xadiidkan waman kharaja bishayin minhu facalayhi kharaamatu misleyhi waalcuquuba wuxuuna odhanayaa adilada qaarkood ay yidhaahdeen waa lagu nasakhay waa adila caama daliilkanna waa daliil gaara sida saxiixa sawaabkiina waa in laysku khasiso saas ayaa saxiixa calaa kulli xaal markaynu laakiin garannay adiladan masaa'isha ay ku soo aroortay in sideeda loo qaadanayo oo qowlkaasi uu yahay qowlka qawiga ah si labada deliilba loo wada camal siiyo aladillata alcaamma iyo adiladan khaaska ah waayo culammadu waxay yidhahaan icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima labada deliil labadaba in la wada camal siiyaa oo la dhaqangeliyaa oo la yidhahdo labadaba waa lagu dhaqmayaa waxay ka fiican tahay midkoodna in la camal siiyo oo lagu dhaqmo midkoodna lagu dhaqmi waayo oo la yidhahdo waa mansuukh oo laga tago waxaa ka haboon labadaba ha lagu wada dhaqmo ila muxkamnima u asale laakiin waxaa la odhanayaa iyadooy saas tahay haddana baabkan laguma tawasucayo adiladani waxay ka dhigan tahay masaa'ishay sheegaysaa masaa'ilu mustasnaa masaa'il laga soo reebay qaacidadii guud iyo adilladii caamka ahayd masaa'il laga soo reebay oo laga istisnooday ka dhiganta marka wixii daliil ka soo reebaya aan la haynin addilal caamma siday ku soo aroortay qaacidada guutahay baa lagu dareerinaya masaa'ishan gaarka ee adiladani ku soo aroortayna waxay noqonaysaa masaa'il laga soo khaas yeelay oo min qabiil istisnaa'aat oo kale noqonaya wixii kalena asalkeedii baa lagu dareerinaya lagu socodsiinaya calaa haada marka lagu socdo sidaasayna isaga hor imanaynin waxayna noqonaysaa baabkan laguma tawasucayo wixii daliil loo hayo keliya oo ama marka waxa weeye xadiis marfuuca loo hayo ama khulafaau raashidiinka ay xukumeen saxaabadii kalena ayna ku inkirin ila lafteedu waa daliili facalaykum bisunnati wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin khulafaa uraashidiinku waxay xukumaan saxaabadii kalena cid inkirtay aan la haynin waxay noqonaysaa yani waxa weeye daliil bay noqonaysaa marka wixii xadiis marfuuca loo hayo ama aasaartii saxaabada loo hayo oo khulafaau raashidiinkoo kale ay xukumaan saxaabadana cid inkirtay aan lahaynin waxay noqonaysaa masaa'isha waa la qaadanayaa waana lagu camal falayaa wixii kale aan intaa midnaba ahayn asalkeedii baa lagu dareerinayaa wax la labanlaabayo iyo wax markaa waxa weye laba jibaarayo yacni midnaba kuma jirto waxay noqonaysaa in kaana misliyan waxaa lagu qaandhabayaa bilmisli in kaana mutaqawimanna waxaa lagu qaandhabayaa yacni bilqiima ayaa lagu qaandhabaya ka badan intiina markaa laguma qaandhabayo markaa sidaas ayaa mas'alada lagu socodsiinaya saas aawadeed masaa'isha yacni dadku ay ka xukumaan ama xaalka ama waxyaalaha la midka ah ashyaada noocaasoo kalii waxa weeye baabkan kama imanayso mana aha wax markaysa waxa maala waxyaalahan ahedda markaa ka xukumaan dadku yacni xaalalka iyo wax la mida marka ay ka xukumaan wax maaloo marka hore xoole ahoo la odhanaayo waa la labanlaabaya yacni meesha ma aha taaniyan haddiiba markaa waxa weeye culammada ku tawasucday la qaato qowlkooda oo baabkan ballaadhiyey waxay leeyihiin tacsiirta maaliga baytulmaalkaa lagu shubayaa bay yidhahdeen oo qofkaa qaadanaya may odhan marka horena marka ilxaaqatan la haleeshiinayo nadar baa ku sugan waayo addiladii caamka meesha ku taalla addiladii caamka ahayd ayaa ku taalla oo sheegaysa qof muslima xoolihiisa inaad qaadataa yacni markaa iyadan naftiisu ku raalli ahay inaad qaadataa kuuma bannaana biduuni idnin idan la'aantii iyo raalli ahaanshi naftiisu ay ku raalli tahay la'aanteed xoolihiisa inaad qaadataa kuuma bannaana dadkana marka waxa weeye qaarkoodba qaarka kale waa laga xaaraantinimayey xoolahooda ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii beladikum haada marka bannaynta loo bannaynaayo hebel xoolihiisa inaad intaa markaa aad ka qaadato ama lagugu xukumayo waxay u baahan tahay daliil haddii kale waxay ku baaqi tahay xurmadii iyo xaaraannimadii bay ku baaqi tahay marka baabkan yaan lays odhanin yacni xaalalka dadku ay xukumaan yacni waxa weeye ta noocaas ah ayaa marka loo cuskanaya yaan lays odhan ama markaysaga waxa daliil looga helaya almawsuuca alfiqhiya oo yacni marka alkuweytiya waxay qorayaan waxyaalahan kharaamada iyo gashiga la lamalaabayo in waxa weeye baytulmaalka lagu shubayo markaa siyaadada ruuxii wuxuu lahaa keliya ayuunbaa isaga u sugnaanaya waana ishaaray culammada xanaabilada laftooda qaarkood markii la weydiiye oo hay-ata kibaar alculamaa ku jira inay markaa yidhaahdeen siyaadada labanlaabka baytulmaalka lagu shubaya markii la yidhi mas'aladan xanaabiladu ay sheegaan cindakum maxay markaa xukunkeedu tahay yaa qaadanaya waxay yidhahdeen baytulmaalka lagu shubaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk